بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كاني لما لعبحي براء boqol xadiid waa noogu talagalnay dadka doonaya haweenka khaasatan iyo aabbayaasha doonaya ilmahooda inay baraan xadiid kooban oo saxiix ah si koobanna loo aqriyey waxaanu soo gaadhnay darsigeennii afraad ayaanu soo gaadhnay waxaan ka bilaabaynaa biidn illahi tabaaraka wa xadiidka shan iyo tobnaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal idaa qulta lisaaxibika yowma aljumucati ansit walimaamu yakhtub faqad lagawta muttafaqu calayhi xadiid min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu wa ardaah xadiidkan abu hurayre ayaa wariyey bukhaariyo muslimaa soo saaray abu hurayre ayaa nabiga ka maqlay sala allahu calayhi wasalam abu hurayrata wuxuu leehay nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi idaa qulta lisaaxibika yowma aljumucati ansit haddaad u dhahdo qofka garabkaaga fadhiya midig dhinacaaga bidix hortaada ama gadaashaada cid alla ciddii hadalkaagu gaadho haddaad ku dhahdo aamus haddaad dhahdo walxaal alimaamu yakhtub ayadoo imaamku uu mimbarka saaran yahoo khudbadii uu aqrinayaay faqad laqowta waad khaldantay laqowta waxaad ku hadashay hadal maalaa yacni ah waxaad ku hadashay hadal dembi lagaaga qorayo waxaad ku hadashay hadal aan xaq ahayn oo aan toosmayn oo aan sawaab ahayn waxaad ku hadashay hadal khilaafsan booskii lagu hadli lahaa faqad lagawta cantarabaqash baad ku hadashay wey إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة ولذلك caruurteena in badan oo kamida ma yaqaanaan aadaabta jumcada waxaa laga yaabaa su-aasha inay tahayba su-aal weyn laakiin su-aasha ka sii weyn baa waxay tahay talow aabbayaalka caruurta dhalay qaybo badan oo kamida ma yaqaanaan aadaabta jumcada waxaad arkaysaa ayadoo khudbadii lagu jiro qof teleefoon ku ciyaaraya qof tale message ka jawaabaya waxaad arkaysaa iyadoo khudbadii la akrinayo teleefoon intuu soo dhacay qof la hadlaya xataa istaagaya ama asagoo fadhiya la hadlaya waxaa arkaysaa qof tusbixiisi haysto oo imaamkana uu khudbaynayo kullu daalika raggii waaweynaabaa u baahan horta inay tarbiyada fahmaan inta aan la fahamsiinin caruurta iyo haweenka lidalika aabbuhu waa inuu fahmaa si uu caruurtiisa u fahamsiiya u fahamsiiyo idaa qulta lisaaxibika yowma aljumucati ansib iska daa wax kale walimaamu yakhtub ayadoo imaamkuna uu khudbadii ku jiraayey faqad laqowta xaqi baad gara martay sawaabki waad gara martay laqwi baad ku hadashay cantara baqash baad ku hadashay hadal aad ku dambaabta ayaad ayaad ku hadashay saa daraaddeed waa inaan jumcada iyo aadaabteeda ilaalinaa xadiidka lix iyo tobnaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal lowlaa an ashuqa calaa ummatii laamartuhum bisiwaaki cinda kuli salaa muttafaqu calayh walxadiidu waxaa soo saaray bukhaariyo muslim min xadiidi abi hurayrata radia allahu can abu hurayrata wuxuu leeyahay nabiga ayaa yidhi sala alla alay salam lowlaa an ashuqa calaa ummatii nabi wuxuu yidhi haddaana ka baqaynin ummaddayda inaan dhibo ama ayba dhib ku dareento ama ay ku dhib mudato haddaanan ummaddayda oga baqaynin la amartuhum waxaan amri lahaa bisiwaaki cadayasho inay cadaydaan cinda kulli salaatin mar walbo ay salaadu istaagayaan riwaayo kale cinda kulli wuduu mar kasta oy weysaysanayaan ama mar kasta oy salaadu istaagayaan inay cadaydaan baan amri lahaa haddaanan ka baqaynin inay dhib kala kulmaan ama aan dhibo ama ay dhibsadaan لولا أن أشق على أمتي la amartuhum bisiwaaki cinda صلاة وفي wa fii riwaayatin وضوء kulli wuduu su-aashu waxay tahay ma dareensannahay cadaygu qiimaha uu leeyahay aan xadiid kale idiin sheego oon meeshan ku oolin nabigeenna sala allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay madharatun lilfami mardaatun lilrab cadaygu afkana wuu carfiyaa wuu qurxiyaa oo wuu udgiyaa ilaahayna waa kaaga raali noqonayaa tabaaraka jalla wacala ara'aytum arteen qiimaha uu cadaygu noogu fadhiyo ilmaheenna markaan leenahay soo cadayo maaha in iskuulka laga soo baro ama annagoo muslimiina intay naag ama social guriga noogu yimaado ama qof dugsiga iskuol ka socda inuu ilmaha saasaa loo cadayaa saasaa loogu cadayaa aroortii baa loo cadaya waxyaalaha ihaanaday ka mid tahay annagoo muslimiina inala baro cadayga iyo qaabka loo cadayda inala baro adigaa la doonayaa waa cibaado e ajir baad ka helaysaaye xataa wixii u dambeeyey ee nabiga sala allah alay wasalam carabkiisa iyo ilkihiisa taata caday buu ahaa hataa caaisha waxay leedahay walaalkii cabdiraxmaan baa caday la soo galay se nabigan arka isagoo indhaha kusii taagaya cadaygii waxaan gartay bay tidhi oo arrinkaa waxay kutusinaysaa caaisha dakinimadeeda inuu cadayga doonayo markaasaan cadaygii cabdiraxmaan ka soo qaaday markaasaan u jabiyey waan u ruugay waan u jilciyey kadib buu nabigu ku cadayday sal ly salam anigana meeshii uu nabigu kaga cadayday ayaan anigana kaga cadayda bay leedahay radia allahu tacaala canha wa ardaha arrintu horta cadaygu qiimo badan buu leeyahay caafimaad buu leeyahay wuxuu leeyahay raadi noqosho rabbi buu leeyahay qurux iyo idgoon iyo caraf buu leeyahay khaasatan markaad rabbi hor istaagayso khaasatan markaad qur'aanka iyo kalaamu rabbi alcaalamiin maanta ma ka liidanaa hadalka ilaahay ma ka liitaa iyo salaada bini aadam caadiga markuu kuu imaanayo oo aad jeceshahay oo marti kuu ah ayaad cadayataa markaasaad soo qurxisaa adigoo carfoon ayaad qofkii martida ahaa qaabishaa ilaahay ma wuxuu noqday yani waxaa weye ahwanu naadiriina ilayk yani ma cidda ku eegaysa cidda ugu liituu noqday alla tabaaraka wa tacaala maya waa inaan cadayga ku dadaalaa caruurteennana waa inaan qaab cibaada u baraa qaab cibaado ah oo ajir laga helayaay waa inaan u barnaa waa ilaa xadiidka waxaa laga qaadan carabka cadaygu cadayashadu sunnanimadeeda laga qaadan waxaa kaloo laga qaadan naxariista rasuulka sala allahu calayhi wasalam lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa xadiidka toddobiyo tobnaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allah alay slam qaal weylun lilacqaabi min annaar muttafaqun calayh xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu abu hureyre wuxuu leeyahay nabiga sal ly slam baa wuxuu yidhi weylun lilacqaabi min annaar maxaa laga wada weylku waa cadaab culummadu waxay dhahaan waa waadi ama tog ku dhex yaalla naarta jahannama qur-aankana meelo badan weylun yowmaidin lilmukadibiin weylkaa meelo badan buu qur-aanku ku soo arooray allahu aclam walcilmu cinda allah laakiin waa qayb cadaab ka mida ah. weylun cadaab waxaa iska ledha marka subxaanaka ya ciqaab waxaa iska leh oo cadaab waxaa iska leh lilacqaabi lisaaxibi alacqaab dadka markay weysaysan hayaan cidhibtooda iyo meesha godan aan biyaha gaadhsiinin yaa allah ka meeqa ayaa da'yarteenna iyo dhallinyaradeenna iyo carruurteenna markaasoo weysaysta aad dhahdo ma hubtaa inay lugaha soo dhaqaan adigaa waalida ma bartay inuu cadaab ka dhalanayo ma bartay waylun lilacqaabi min annaar adoo xadiidkaa ma xiifisan tahay waalidkaan la hadlayaa mase taqaanaa macallinka waxaa laga doonayaa inuu ilmaha baro oo weysada uu kula dadaalo oo weliba uu tuso oo dhakaalaya saan u weysaysanaya arka haakadaa ayuu nabigu saxaabada u beri jiray sal ly salam saxaabaduna ay u beri jireen dadkii ka dambeeyo taabiciinta ah culimmadii rabbaaniyiinta ahaana u beri jireen ardadooda macallimiinta iyo mashaa'iikhdana waxaa laga doonayaa inay baraan qaabka loo weysaysto waalidkana waxaa laga doonayaa ilmihiisa in uu ogaado barana ilmahaagu siduu u weysaysanaya ma sax baa mise sax ma ah adiga laftaadu ma sax baa mise sax ma aha walidaalika baa weysadu waa xugun gooni oo la barto waxaa weeyaan takhliilu asaabic in gacmaha saa laysu gelgeliyo lugaha iyo meelaha godan iyo meesha eh, mataqaana jiqilka ama xusulkana si wanaagsan saa loo dhaho la hubsado waa muhiim marka xadiidkani munaasabad buu lahaayo saxaabadu ayaga oo safar ah ayuu nabigu yiri sal ly slam diyaargarooba waan baxaynaaye kadib baa weysadii baa la boobsiiyey kadibna ciddidaa wax la eg ayuu nabigu sala alla alay slam wuxuu ku arkay saxaabi saxaabada ka mida oo weysadii ay ka bannaantay markaasuu yidhi weylun lilacqaabi min annaar weyl iyo cadaab waxaa iska leh lilacqaabi lisaaxibi alacqaab kuwa cirbahooda aan biyaha gaadhsiinin min annaari xaal uu weylkaasi naar ka ahaaday bimacnaa weylka laguu sheegayo waa naar weylun min annaar wey marka waylun min annaar yacni waadi naara wuxuu u sugnaaday lilacqaabi lisaaxibi alacqaab kuwa cirbahooda aan si wanaagsan aan biyaha u gaadhsiinin idan qodobka waa muhiim xadiidka sideed iyo tobnaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaal amaa yakhsha aladii yarfacu ra'sahu qabla alimaami أن يحول الله رأسه رأس حمار سبحانك يا رب متفق عليه من حديث أبي هريرة حديث كان بخاري مسلم باصوصر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وحليه نبي أيا وحيل صلى الله عليه وسلم أما يخشى ميوسا كبقين oo miyuusan ka cabsanaynin ha ka cabsanaa laga miyuusan ka cabsanayn oo ka baqaynin alladii yarfacu ra'sahu midka madaxiisa kor u soo qaadaya rukuucda madaxa kor oga soo qaadaya qabla alimaam imaamka oon madaxa soo qaadin oo aan soo istaagin qofka madaxiisa kor u soo qaadaya ama imaamka oon sujuudda wejiga dhulka saarin qofka wejiga eh, eh, imaamka ka hor saaraya qofka imaamka wejiga ka hor saaraya dhulka oo imaamka oon dhulkiba gaadhin oo aan wejigiisaba si fiican wejiga u saarin aan dhulka u saarin baan u jeedaa midka wejigiisa dhulka saaraya ee ka hor sujuudaya imaamka ama imaamka oon si wanaagsan u rukuucin midka asagu ka hor rukuucayaay miyuusan ka baqaynin an yuxawil allah alla inuu u bedelo ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaar dameer madaxii waa waciid waa goodi shadiid ahoo daran dadka imaamka ka hor walidaalika ayaa liqo mutaabacatu limaam imaamka in la raaco iyo qaabka loo raaco iyo inaan laga horumarin iyo inaan wax badan laga dibdhicin waa cilmi la barto maaha wax layska keeno waa cilmi la barto oo kutubta ku qoran oo culummada laga daraaseeyo salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada saaad u aragteen anigoo u tukanaya annagana maanta kutubtii sifatu salaati nabiyi sala allahu calayhi wasalama min altakbiiri ila atasliimi kaannaka taraa sheekh maxamed naasir diin albani baa iskale ma jiro kitaab xadiid ah walaa kitaab fiqi ah ilaa sifatu salaad baa ku taalla laakiin yaa akhrisanaya yaa wakti u haya yaa diyaar u ah yaa doonaya inuu salaadiisa saxdo wakti baan u haynaa hadal telefoon qiila waqaal telefisyon maxaa la yidhi b b c aad baan wakti ugu haynaa laakiin inaan salaadeenna saxanno wakti intee dhan baan u haynaa ayib salafkii hore waxay dhihi jireen qaybo ka mid a walle salaada waan qurxin ilmahayga darti bimacnaa ilmahaygu markuu arko inaan si wanaagsan u tukanayo laba faa'iiday leedahay asna si wanaagsan buu u tukan ajirka ka imaanayana iyo barakada ka soo degaysana gurigay camimaysa innaga markaa imaamka la tukanayno mutaabaca dhaba ma samaynaa fa idaa kabbara fakabiru allaahu akbar markuu yidhaahdo oo ra'da gaadho adiguna allaahu akbar dheh wa idaa rakaca farkacu si fiican markuu u rukuuco wax badan ha ka dambaynin hana ka hormarin markuu si wanaagsan uu dhabarka u simo soo fadhiiso soo rukuuc farkacu soo rukuuc waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbanaa walaka alxamd ha ka soo horkicine markuu dhaho samica allahu liman xamida dah markaad maqasho soo istaag waidaa rakaca waidaa sajada fasjuduu wejiga markuu dhulka saaro kadib soo foorso wahaakada ayaa mutaabacatu limaam waa waajib amaa yakhsha aladii yarfacu ra'sahu qabla alimaam an yuxawil allahu ra'sahu ra'sa ximaar miyuusan ka cabsanaynin ee ha ka cabsado miyuusan ka baqaynin ee ha ka baqo qofka madaxiisa kor usoo qaadaya imaamkii oon madaxa kor usoo qaadin fi rukuuc imaamkii oon madaxa kor usoo qaadin fi sujuud imaamkii oon rukuucin midka ka hor rukuucaya imaamka oon sujuudin midka ka hor sujuudaya miyuusa ka baqaynin an yuxawil allahu ra'sahu ra'sa ximaar ilaahay inuu madaxiisa madax dameer u bedo ilahay waa awoodaa allah waa awoodaa adoo insaana in madax dameer laguu bedelo culammadu qaar waxay dhahaan waxaa waa kinaaya can qaswati alqalb qofka qalbi dameerku waa xayawaanka midka ugu qalbi adag bimacnaa qofka qalbi adag ayay dhaxalsiinaysaa arrintaa khayrba aan gelaynin salaadna usan ku khushuucaynin allahu aclam laakiin xadiidka daahirkiisu waa maxay ilaahay tabaaraka nabigu sal l wuxuu le an yuxawil allahu ra'sahu ra'sa ximaar ilaahayna waxba kuma aha tabaaraka wa tacaala xadiidka sagaal iyo tobnaad can abi hurayrata radia allahu canhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه حديث كان بخاري يا مسلم باوريي صوصاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة وحوليه نبي صلى الله عليه وسلم man hadaa qofka ka laha ila almasjidi ku ka laha waa salaada subax iyo salaada duhur aw raaxa ama ku caraaba waa salaada casar iyo wixii ka dambeeya nis hore iyo nis dambaba qofka masjidka ku soo tukada acadda allah allah wuxuu u diyaariyey lahu asaga fi ljanna ilaahay jannada wuxuu oga darbaa oga diyaariyaa ooga diyaariyey nusulan martiqaad ya allah martiqaad kulamaa hadaa aw raax mar kasta oo uu kallaho oo niska hore laga wado mar walba oo uu caraabo oo niska dambe laga wado ilaahay wuxuu u diyaariyaa martiqaad fahanii'an lakum min ruwaadi almasjid dadka masaajidka caado ka dhigtay in ay ku soo tukadaanow hanii'an lakum inamaa yacmuru masaajid allah man aamana biاllahi walyowmi alaakhiri waaqaama asalaata waaata azakaata walam yakhsha ila allah facasaa ulaa'ika an yakunuu min almuhtadiin rabbigan saasuu lah tabaaraka wa tacala masaajid rabbi waxa un camira qof qalbigiisa ilaahay iimaan ku camira fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walaasaali rijaal rijaalu laa tulhiihim tijaarat walaa baycun can dikri illah waiqaami الصalaة waitaaءi الzakاة yakhaafuuna yowma tataqalabu fiihi اlquluub wاlabsaar dadka masaajidada ilaahay camira buu alla ammaanayaa rijaal buu ku magacaabayo dukuur ma aha ee waa rijaal aynan adduunyo quluubtoodu aynan degin adduunyo aynan degin quluubtoodu laa tulhiihim tijaaratu walaa baycun can dikri illaah waa dadka salaada toosiya wa iqaami asalaa waa kuwa zakada bixiya wa iitaa'i zakaa waa kuwa maalinta qiyaama ka baqa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu walabsaar ilaahay kuwa ha nagu daro tabaaraka jala wacala man hadaa ila almasjidi aw raax acadda allahu lahu fi ljannati nuzula kulamaa hadaa aw raax xadiidka maanta darsigeenna ugu dambeeya waa xadiidka labaatanaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal aayat lmunaafiqi halaathun idaa xadatha kadab wa idaa wacada akhlaf wa ida tumina khaana muttafaqun calayh xadiidkan bukhaariyi muslim baa soo saaray min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canh abu hurayre wuxuu leeyahay nabiga sala alla ly slam ba wuxuu yidhi aayat lmunaafiqi aaya bimacnaa calaama calaamadaha qofka munaafiqa a ah lagu yaqaan way badan yihiin xadiidkani halaatun saddex buu yidhi hadda xadiidkan saddex buu hal meel kusoo soo arooriyey calaamadaha munaafiqiintu way badan yihiin munaafiqa la sheegayana ama nifaaqa la sheega waa nifaaqa camaliga ah ee nifaaqa caqadiga maha nifaaqu wuu qaybsamaa nifaaqna waa mid uurka gaalnimo ah kaa lagama hadlayo oo saaxiibkii islaamku ka baxayaa midna muslimkaa ku dhaca oo muuminkaaba ku dhacaba sheekhaa ku dhaca shariifkaa ku dhaca ayib waa nifaaq camali a ah baa la yidhaha wax camalka ka dhaca weeye ictiqaadka xidhiir lama leh calaamadaha lagu garto munaafiqu waa saddex hadduu kuu sheekaynayo been buu kaa dhergin haddii uu kula ballamana gas buu kuu siino waa kuu goyn haddaad aamintana wuu ku khayaani nacuudu bilah saddex cudur oo khatara way idaa xadaa kadab hadduu kuu sheekaynaya been buu halkaa kaa dhargin maanta hore waxaan jirin beentuna waad ogtihiin waciid ku soo arooray wa idaa wacada akhlaf haddaad la ballantana waa kuu goynayaa waa calaamad khatar wey ilaa maanta la yidhaahdo ballantadii qaban ma ballan afrikaan mise ballan orobi ballan yurubiyan alaysa hadii ihaana tani soo ihaana ma aha waa ihaana liddiin waa ihaana diinta la ihaanaysanayo iyo dadka muslimiinta ah waa ciyaar diinta islaamka lagu ciyaarayo waa arrin khatar ah maanta markaad la ballanto adoo muslimo qof markaad la ballanto dhakhaatiirtii aanu annagu u soconnay een danta ka lahayn baanu u goynaa ilmaha yagii oo naloogu yeedhay in macallinku uu nagala hadlo waxbarashadooda ayaanu u goynaa ama aanu ka soo daahnaa hariib cajiib bal muxaadaraadkii iyo khayrkii la sheegayey ayaa wakhtiga la bilaabayo saacad baa laga hormaray oo alii lixda ayaa noo ballana lixda ha laysu ninkii sheekha wuxuu ku leey sheekhow toddobada muxaadaro la bilaabay maxaa dhacay lixda dadka u sheegtay maya ma imaanayaan bal waxaasi khatar wa ah. waar islaamku saa ma ogol culimmaduna dadka ayagu yan u horseedin ee ballanka ha la qabto inta timaadaa xaq u leh intaa wax lagu fuliyo maalin labo saddex afar marka la wado ayadaa iskeenaysa maalintaas muslimiintuna ballanta ha ilaaliyeen yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud cuhuudda ilaaliya buu rabbi ilaahi tobaaraka watacaala idan aayat lmunaafiqi halaaثun idaa xadaa kadab wa wacada akhlaf wa tumina khaan haddii la aaminana wuu khayaanayaa ilaahay cuduradaas tabaaraka wa ha naga ilaaliyo idan ardayga ilmaha yarka ah waa in tarbiyada la siiyaa beenta waa in lagala dagaalamaa beenta xataa hooyooyinka qaar waxaa ku dhihi ilmahayga beenta ma yaqaanaan oo maxaa dhacay intay ku koreen subxaan allah yani gaaladii baa beenta runta taqaana muslimkana been buu yaqaanaa cajiib wa ilmaheenna waa inaan runta barnaa oo adi aan lagaaga hormarin runta ballankaad qaadayna waa inaad oofisaa oo aan lagaaga hormarin adiga ammaanadana waa inaan ilaalinaa oo aan barraa ilmaha ammaanada anas binu maalik baa nabiga ayaa kelimo ku ammaanaystay hooyadiibaa ku tidhi ii sheeg wallaahi inaana sheegayn ayuu yidhi anas binu maalik waa wiil yar waa lagu tarbiyeeyey ilaah waxaan ka inuu na xifdiyo oo na ilaaliyo halkaana waxaan ku daynaynaa insha allahu tacaala ama aan ku dhammaynay darsigeenni afraad intaanu kaga kulmayno xalaqa aantan ahayn waxaan idinkaga tegayaa subxaanaka allaahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka wa atuubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakatu